أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ربنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا ربنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal kusoo dhowaada xalqad kale oo ka mid a ah, eh, barnaamijkeennii aynu ugu magacdarnay darnay qudus annaga iskale alqudsu lana qudus annaga iskale xalqaddii ugu dambeysay waxaynu kasoo warramnay walaaliyaal magaalada qudus markii eh, ugu horreysay oo ay gacanta muslimiinta ay soo gashay eh, dabcan waxaa furtay saxaabadii nabigeena sala allahu alayh wasalam wa ridwaan ullahi calaa saxaabati nabiyina moxamed saxaabadii rasuulki ilaahay baa furtay oo uu hogaaminayo markaa cumar ibnu khadaab radi allahu canh waynu ka soo warrabnay qaabkii uu markaa cumar uu usoo galay beledka iyo deegaanka radia allahu canhum iyo istiqbaalkii iyo soo dhaweyntii ay saxaabadii ku horreysay isagu ay u sameeyeen radia allahu canhu arda haddaba markii uu galay markaa radi allahu canhu magaalada qudus markii uu galay cumar alfaaruuq wuxuu dhisay masaajidka masjid aqsa dabcan nimankii nasraanada ahayd waa waynu sheegno waxaynu nidhi roomaanka ayaa haystay dhulka markii hore oo nasraano ahaa oo markaa heshiis baa lala galay heshiiskaa markii lala galay waxaa ka mid ahaa bunuuddiisii ama qodobadii lagu heshiiyey ee ay muslimiintu markay qabsadeen dhulka qoraalkii heshiiska ahaa ee loo qoray nimankii nasraaneed waxaa ka mid ahaa ballanta loo yaqaano alcahd alcumari ballantii cumar ayaa loo yaqaanaa ballanta cumarna waa ballan caana weeyaan ilaa iyo hadda ayay taallaa magaalada qudus markaa wuxuu eh, cumar ibn khadaab uu qoray radia allahu canhu in nasraanada joogta dhulka eh, qudus ee barakaysan in loo ogolaado in ay markaa waxweyan diintooda ay haystaan kaniisadahooda iyo saliibyadooda ama waxyaalaha maaragtay cutubada ama eh, cataabyada ay halkan surtaan in loo daayo iyo sidoo kale in loo oggolaado nasraanadaasi inay soo siyaaran karaan kaniisat alqiyaama kaniisadii qiyaamada ahaydaynu ka warramaynay sidoo kale cumar wuxuu waxa weeyaan wacdigaa iyo ballantaa waxaa ka mid ahaa in aan loo ogolaalin haba yaraatay yahuudi inay soo gasho dhulka filistiin mamnuuc ayay ka tahay markaa yahuudu weliba waxaa la yidhi qodobka waxa keenay nasraanadii joogtay dhulka filistiin ayaa waxay dhaheen yahuuda annagaa naqaana mar walba oo ay nala joogeen waxa weeyaan fitno iyo dhibaato ayay nagu hayeen iyo falqalalo marka waxa weeyaan cumaro warqadaadan iyo ballantan iyo axdigan aad noo qoraysid waxaad ku dartaa inaanay yahuudi ka soo ag dhowaanin magaalada qudus waa la qoray alcahd alcumari waa ballantii iyo axdigii uu qoray cumar ibnu khadaab ilaa iyo maantay taallaa oo loo ogolaaday nasraanada in kiniisadooda aan laga duminin ayna iska caabudaan oo ay soo siyaaran karaan beledka marka sidoo kalena ay jisye bixiyaan iyo cashuur madaxeed oo markaa madax furasho ay siiyaan dowladda islaamka iyo muslimiinta marka cumar markaa wuxuu dhisay masaajid al aqsa masjid al aqsa isagaa dhisay waxa uu ka dhisay eh, dabcan eh, nimankii nasraanada aha buu weydiiyey halkee ayaan ka dhisnaa buu uu yidhi kadibna waxaa la tusay dhagaxii nabigeena calayhi salaatu wasalaam laga duuliyey haadihi uh, uh, sakhrigii ama dhagixii baa la tusay halkiibuu markaa wuxuu ka dhisay masaajidkan ayuu ka dhisay marka masaajid markaa ka dhisnaa loox ayuu ka dhisnaa marka waxweyaan wuxuu ahaa yani subxaan allah dhir buu ahaa ama looxyaa laga dhisay masaajidka masaajid deeqaya saddex boqol ama saddex kun oo qof ay ku tukan karaan meel ay saddex kun oo qof ay ku tukan karaan ayuu markaa dhisay radia allahu canhu wa ardaa waayahay sidoo kale sanadkii sagaal iyo tobnaad ee hijiriyada waxa dhacday dowladdii faaruq oo haysata dalka yacni xukumaysa ummadda islaamka oo dhan ayaa saxaabiga camru bn alcaas radi allahu canhu ayaa wuxuu u soo bandhigay cumar alfaaruuq in uu furto dhulka masr dabcanna weerar buu ku qaaday camru bn alcaas waxaana u suurto gashay in uu furto dhulka masr oo uu xarun weliba isagu uu ka yeesho magaaladii markaa waxa weeyaan qaahira ahayd ay qabsadeen iyo iskandariya iyo guud ahaan dhulka masar oo dhan iyo sidoo kale inuu islaamkii wuxuu ku faafay waqooyiga markaa africa ayuu soo gaadhay ilaa libiya ilaa iyo suudaan qeybo ka mid a ah, ilaa libiya caasimada trablus ayuu markaa uu soo gaadhay islaamku xilligii cumar alfaaruuq radia allahu canhu arda sanadadaas sidoo kale waxaa ka dhacay dhulka sham waxaa ka dhacay cudurka loo yaqaano daacuunu camwaas waa daacuunkii camwaas ka dhacay camwaas waa magaalo ku taala dhulka filistiin ayaa daacun ayaa ka dilaacay waxayna keentay daacunkaasi in ay ku dhintaan saxaabo badan bale ay leeyihiin culammada qaar mu'arikiinta ama taariikhyahanadu yacni dad muslimiin oo gaadhiya labaatan kun ilaa soddon kun u dhexeeya ayaa ku geeriyooday daacuna camwaas daacuunkii camwaas ka dhacay oo uu ka mid yahay hogaamiyihii guud ee ciidamada muslimiinta ee abu cubayda caamir ibn ljaraax radia allahu canhu wa ardaah iyo marka waxa weeye saxaabadii waaweyneed nabiga nebiga sala allahu aleyh wasalam oo uu ka mid ahaa sidoo kale mucaad ibnu jabal radia allahu canhu markii hogaamiyihii guud ee ciidamada muslimiintu geeriyooday oo abu cubayde ahaa cumar wuxuu soo magacaabay beddelkiisa nin dhalinyaro ah oo magaciisa la dhaho mucaawiya ibnu abi sufyaan nin dhallinyara buu ahaa markaa mucaawiya radi allahu canhu nin siyaasiya buu ahaa waxaa loo magacaabay dhulka sham dabcan dhulka sham waxa soo gudagelaya waa suuriya urdun lubnaan iyo filistiin oo bayt baytalmaqdiskuna uu ku yaalo dhulkaasoo dhan waxa waali looga dhigay iyo saab looga dhigay mucaawiya ibnu abi sufyaan wuxuu ahaa nin markaa waxa weeyaan aad u maskax badano garaad badan dadka carabta ugu maskaxda badan baa lagu tiriyaa mucaawiya sidoo kalena waxaa nin siyaasiya yani yani nin siyaasiyana wuu ahaa radia allahu canh wuxuu ka telinaya dhulka sham markaa mucaawiya oo uu waaliya badhasa buu ka ahaa labaatan sanadood baleegad cishiriin sana labaatan sanadood ayuu waali uu ka ahaa sidoo kale wuxuu madax u ahaa ummadda muslimiinto dhan oo khaliif uu ahaa yani labaatan sannadood oo kale sidaa awgeed marka laysu geeyo waa afartan sannadood ayuu ka telinayay dhulka sham waxaana la leeyahay afartankaas sannadood ee uu ka telinayay hal fitno ah ama dhibaato yacni fadqalalo ahi kamay dhicin dhulka sham waxaa la yidhi sababtu ma noo sheegi karaysaa mucaawiyow wuxuu dhahay mucaawiya radi allahu canhu aniga wuxuu dhahay dadka waxaa noo dhexaysa tin tin baa noo dhexaysa tintu waa timaha hal tina baana noo dhexaysa buu markay adkeeyaan ayagu tinta ay soo adkeeyaan waan jilciyaa buu yidhi markay ayagu jilciyaanna waan jiidaa waan adkeeyaa buu yidhi dabeetna waxaa loo bixiyey siyaasaddiisii shacru yacni mucaawiya waa tintii mucaawiya wuxuu ahaa nin siyaasad yaqaana oo aad u yaqaana cilmiga siyaasadda iyo sida uu u maamulayo waxa weeyaan dowladda islaamka u maamulaya walidalik ayuu wuxuu leeyahy ibnu cabaas radi allahu canhuma yacni maan arkin qof kaga habboon madaxtinimo ama nin siyaasi noqday maan arkin buu yidhi qof kaga habboon mucaawiya radi allahu canhu ardaa walidalik mucaawiya waa nin ka mid a ah saxaabada nebigeena calayhi salaatu wasalaam sidoo kalena ka mid ahaa kutaabilwaxyi raggii qoriyey waxyiga iyo qur'aanka qori jiray markaa ciddii cayda ama dhaleecaysa ama waxaweye wax ka sheegta ama shiice ha noqoto ama ku koro shaati shiica sita ha noqde waa nin ka mid a ah saxaabada nebiga mar hadduu ku gafay ogsoono waa zindiiq diinta ay shaatigiisu sitaa oo ku gabanay leanno saxaabada nebigu annagu waxaan rumaysanay caqiidadeeda in saxaabada rasuulka ridwaan ullaahi calayhim ay yihiin cuduul niman cadaaladiina ay yihiin dabcan haa way kala fadli badan yihiin wayna kala khayr badan yihiin oo dadkao dhan de isku mid ma noqonayaan laakiin guud ahaan marka la laysku daro saxaabada nebiga oo dhan ayaa ugu wada fadli badan ummadan subxaan allah sidoo kalena waxa weeyaan waa cuduul oo waa dad cadaalayiina oo waxa weeyaan waxa markaa saxaabadii nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay nebigeenu laa tasubu saxaabatii ha cayna saxaabadayda sidaa aawodee halkan waynu baraarujinayna waxaanu leenahay mucaawiya waa ninka caynkaasa arbiciin sana afartan sannadood ka telinaya dhulka shaam ee wax fitna aanay ka dhicin siyaasadiisii iyo xikmadiisii iyo waxa weeyaan garaadkiisi iyo cilmigiisii iyo aqoontiisii uu ku maamulayay fa radia allahu canhu ardaa waayahay dabcan eh, dowladihii way sii kala socdeen dee cumar ibn khadaab waa geeriyooday waxaa uga dambeeyey cuthmaan ibn cafaan isna eh, labiyo toban sannadood in gaadhayso buu talinayay wax yacni mushkilada kamay dhicin dhulka sham iyo markaa wax weeyaan dhulka filistiin oo eh, xitaa dowladdii cumaan cuthmaan ibnu cafaan dee waxaa ka talinaya baynu nidhi mucaawiya baa ka talinayay kadibna waxaa dowladdii la wareegay caliy ibn abi aalib radi allahu canhu marka calina isagana afar sannadood iyo dheeraad dhowr bilood buu isla telinayay dhulka shaam wax markaa mashaakil ah kamay dhicin walow ay jirtay haddana cali ibn abi taalib iyo saxaabada fitnadii dhex martay ay jirtay haddana wax la sheegi karayo kamaysan dhicin masaajidka qudus iyo dhulka sham marka way soo socotay ilamaa iyo dowladdii umawiyiinta lasoo gaadhayo oo mucaawiya uu taladii la wareegay oo khaliifuu naqday labaatan sanadood ayuu khaliif uu ahaa kadibna wiilkiisii baa uga deemeeyey yaziid ibn abi sufyaan ladhihi yaziid ibn mucaawiya ibn abi sufyaan la dhihi jiray isaguna laba sannadood unbuu malaahayay talada kadibna isna waa dhintay waxaa uga dambeeyey wiil uu dhalay yaziidkaasi oo la dhihi jiray mucaawiya ibnu yaziid ibnu mucaawiya ibn abi sufyaan wiilkaa yarina malaa eh, yani waxaan bilba gaadhayn ayuu nin dhallinyaraa buu ahay ayuu hayay markiiba xilka waa iska dhiibay waxa uga dambeeyey ninkii la dhihi jiray marwan ibn alxakam marwaanna waxa uga dambeeyey wiilkiisii cabdilmalik ibnu marwan cabdilmalik ibnu marwan ayaa isagu muddo dheer xukumayay dowladdii umawiyiinta ninkaas ayaa markaa waxa weeyaan wuxuu dhisay koofiyadda qubati sahra koofiyadda dahabiga ah ee masaajidka masjid il aqsa iminka ka muuqata ninka dhisay ee masaajidkiina dib u hagaajiyay wuxuu ahaa cabdilmalik ibnu marwan weeyaan dabcan waxaa leeyahay lacagtu ku dhisi jiray waxay ahayd lacagtii ka imanaysay cashuurtii ama yacni sadaqooyinkii ka imanayay masar ayaa muddo toddoba sanadood gaadhaysa ayaa lagu dhisaayey masaajidka qudus marka ayaa lagu dhisayay masaajidka qudus ayadoo ay dhamaystirmin masaajidka qudus dhismihiisu ayuu cabdilmalik ibnu marwan uu dhintay markaa waxa uga dambeeyey markaa wiilkiisii oo la dhihi jiray markaa waliid ibnu cabdilmalik weliid ibni cabdilmelik baa markaa dhammaystiray oo masaajidka qudus weyneeyey oo waasiciyey sidoo kalena markaa hagaajiyey weliidna waxaa uga dambeeyey walaalkii kaloo la dhihi jiray sulaymaan ibni cabdilmelik kaas markaa wuxuu dhisay isaguna dhulka filistiin magaalo ku taalla magaalada la dhaho ramla waa magaalo sideeda u dhammaystiran ayuu dhisay subxaan allah waana xadaarada islaamka oo kusoo kordhisay markaa wax weyan magaalooyin cusub iyo dhismayaal cusub iyo xadaarad cusub iyo aqoon cusub kusoo kordhisay adduunyada waana xilligaa waxa weeyaan dhulka shaam wuxuu ahaa dhulka ugu cilmiga badan uguna aqoonta badan xadaarada bani aadamkuna meesha laga laga kulaalo ayay ahayd iyo meesha laysugu yimaadiyo jaamicaadka wax laga barto waa qudus iyo dimashiq iyo baqdaad ayay ahayd subxaan allah iyo magaalada madiina iyo masar iyo qaahira aagaas dadka dowladda muslimiinta ayaa ahayd wadamada markaa waxa weeyaan xilliga adduunka loogu noqdo ama yacni eh, lagu majeerto hadday cilmi tahay hadday saynis tahay hadday marka waxa weeyaan eh, culumtii kala duduwanadeed oo xadaaradii islaamka ayaa waxay maraysay cirka iyo meel sare xilligaa maraysa marka subxaan allah oo adduunyada dowladdii ugu weyneed ee ka talinaysay ayay ahayd marka subxaan allah sanadkii boqol iyo sagaal iyo labaatankii hijriga boqol iyo sagaal iyo labaatankii hijriyada markay maraysay ayaa dhulgariir ayaa ka dhacay dhulka filistiin kaasoo saameeyey masaajidka qudus markaa qaybo ka mida ah masaajidka qudus ayaa dumay subxaan allah way deetana muslimiintii waxay markiiba u degdegeen in ay dhisaan masaajidkii qudus oo ay dib u hagaajiyaan waayahay yacni muddo laba saddex sannadood kadib waxaa dhacday in dowladdii weynada umowiyiinta la jabiyo oo waxaa ka awood batay dowladdii cabaasiyiinta marka cabaasiyiintii baa markaa xilkii la wareegay cabaasiyiinta waxa weeyaan ciraaq ama magaalada baqdaad ayaa marka caasimad ahayd halka umowiyiinta caasimadoodu ay ahayd magaalada dimashik marka cabaasiyiintii oo awood weyn leh ayaa markaa la wareegtay dowladdii hore subxaan allah raggii umarada ahaa ee umowiyiinta qaar ka mida baa baxsaday waxay aadeen markaa dhulka al andalus ama spain niminka loo yaqaano halkaan waxay ka aasaaseen dowladdii al-andalus la dhihi jiray oo waxay dowlad yani niman reer qurayshada umawiyiin oo dee reer qurayshada ay aasaaseen cabdiraxmaan ibnu cabdiraxmaan adaakhili iyo raggaasi ee marka ay tageen dhulka andalus xilligaas oo xadaaradda andalusiyiinta iyo dadka muslimiinta ee sbain iyo portugal ilaa faransiiska koonfurteeda ka telinaya waxay ahayd dad muslimiina bay ahayn ilaa muslimiintu xilligaa waxay gaadheen oo ay yacni ku dhowaadeen inay qabsadaan ilaa magaalada baris ee waddanka faransiiska caasimadeeda waxay u jirsadeen markaa wax weeyaan wax ka yar toban kilomitr ama sideed iyo toban kilomitr dabcan iminka yacni dee baris way weynaatay iminka waa meel ku taalla weeyaan baris marka balaadu shuhada meesha ay muslimiintu ay ku dhinteen shuhadadoodu waa meel baariis ku taallo weeyaan ilaa iyo baariis caasimada faransiiska ayay muslimiintu gaadheen xilligaa subxaan allah subxaana undur undur ilaa cizi lislaam cizigii iyo sharaftii islaamka marka subxaan allah xilliga dowladdii cabaasiyiinta ninkii la dhihi jiray mansuur oo khaliif ka ahaa dawladda cabaasiyiinta ayaa markaa Eh, wuxuu isaguna dib u dhisay masaajidka oo waxa weeyaan eh, dhulgariirkii dhibaatooyinkii u gaadhsiiyey buu isna sii hagaajiyay masaajidkii qudus marka waayahay xilligii haddaba haaruun arashiid haaruun arashiid wuxu nin khaliifo cabaasiyiina buu ahaa wuxuuna ahaa xilligiisu xilligii markaa waxa weeyaan subxaan allah ay ugu xadaarada weyneyd dowladda cabaasiyiintu ama ay ugu quwadda weyneyd subxaan allah dhowr yani muddo dheerna waa telinayay awoodna way lahayd xilligaa marka haarun arashiid wuxuu u ogolaaday nasraanadii in ay markaan eh, waxa uu saamaxay in ay soo siyaaran karaan eh, yani kaniisadahooda ay iman karaan sidoo kale wuxuu u ogolaaday in ay dib u dhisi karayaan kaniisat alqiyaama kaniisadii qiyaamada ahayd qudus ugu taalay nasraanada oo ninkii imberadoorkii markaa dowladii roomaanka madaxda u ahaa ee sharmalaan la dhihi jiray ayuu markaa haaruna rashiid u ogolaaday marka markaa way soo siyaaran jireen oo way usoo xaj tegi jireen kaniisadahood iyo meelaha muslimiintuna way u ogolaayeen subxaan allah xataa ciidamada muslimiinta ayaa difaaci jiray oo subxaan allah de waxa weeyaan waa waa kafir weeyaan musalima waa kafir isdhiibay gaalka isdhiibay weeyaan musalimka ama mucaahidka ee ballanta galay waxa weye diinta islaamka wuxuu ku leeyahay xuquuq buu ku leeyahay kaas subxaan allah waayahay markaa eeg waxaad qiyaastaa dadka muslimiinta ahi markay haysteen awooda oo ay baawarka haysteen qudus waxay u ogolaadeen nasraanada inay soo siyaaran karaan oo ay dhisan karaan kaniisadahooda marka ay kiniisadahoodu gaboobaan bal waxaad taa barbar dhigtaa yahuuddu markay awooda lahayd bal markaa waxaad barbar dhigtaa taas markay yahuuddu ay awoodda lahayd iyo nasraanada siday u galaan waa kuwii waxaynu sheegnay markii waxa weye yahuudda ay awoodda lahayd meeshii ay kaniisadda iminka ay ka dhisteen kaniisat alqiyaamo nasaraanadu ay sheegan jirtay in ciise lagu salbiyey waa kuwii kudaafadda ka dhigtay marka esay doonan ka yeeleen nasraanidan layn jirin subxaan allah marka waxa weye waa colaad dhex martay nasraanadii iyo masiixiyiinta iyo kiristaankii iyo yahuudda waa colaad joogto aho mar walba dhex mari jirtay walidalik baa yahuudda nimanka eh, reer yurubka ee qaatay diinta nasraanadu waxay dhihi jireen waa christ killer waa kuwii dilay masiix yahuudi weeyaan dilay christ marka waxay ahaayeen juuga iyo marka yahuudda aad bay colola ahaayeen nasraanadu subxaan allah iminkana eeg walaalayaal calaaqada iyo xidhiirka ka dhexaysa yahuudi iyo nasraanadii subxaan allah subxaan allah waxa weeyaan waa wax lala yaabo weeyaan nimankii marka waxa weeyaan siday iyagu sheegteen ka dilay wiilkii ilaah ilan nasraanada nebi ciise u rumaysay in wiil ilaah dilay ayaa waxa weeyaan maxaba iyo jacayl ay leeyihin waan wadaagin ilaa iyo hadda yahuud waxa weeyaan way caayeen nabi ciise calayhi salaam oo beenaalay ku tilmaamaan oo waxa weeyaan dajaal bay ku tilmaamaan oo maryamo ilaa iyo hadda afka kama dhigaan inay sharci daray ku dhashay bay leeyihin ciise had iyo habeen way ku hadlaan yahuudu walciyaadu billahi rabbialcaalamiin haddana hoostay kusoo dhaweysanayaan maraykanku hoosta kusoo dhawaysanayaan reer yurubta hoosta kusoo dhawaysanaya ninkan colka la ah waxa weeyaan subxaan allah ilaa mar walba markasta caayaya ee waxa weeyaan wuxuu doora ka sheegayana uu soo dhaweysanaya annagoo muslimiin ah oo waxa weeyaan nebi ciise markaa nebi ciise calayhi salaam qofku haddaanu rumaysnayn oo muslim aanu ahayn oo aanu nebi u rumaysnayn waxa weye diinta ilaahayba uu ka baxaya subxaa waa nebi baan u rasuul baan u rumaysana kelimatullahi ruuxullah weeyaan subxaan allah marka innaga oo weliba u dhow marka la eego yahuudda iyo kristaanka marka la eego waxa weya nasraanadu ayagaa muslimiinta usoo dhow baleeg haddana waxa weeyaan yahuudii sheegatay inay dileen ciise ee caaya iyo hadya habeen ayaa haddana garab saarayaan walciyaadu billahi rabbi caalamiin wa waxay ka mid tahay caqli xumadooda iyo dulinimadooda aniguna waxaan idinku bishaaranaya qof yahuudi garabka saare qof guulaysta maaha walidalik guulaha marka waxaa lagu gartaa muqadamaati nasr nasriga iyo guusha waxaa lagu gartaa yahuuddu cidda yahuudda gacansaar la yeelata ay waxa weyan waa cid jabays ama carab ha ahaato way jabaysaa haddaad iminkaba yahuudi gacansaar la noqotid waad jabaysaa waayo taariikhda oo dhan baa inoo sheegaysaa insha allahu tacaala iminkana waxa weeye nasraanadu gacansaar rasmiya ay la leeyihiin yahuudda waanay jabi doonaan insha allah waanad arki doontaan leanno waxa weeyaan waa sunno rabbaaniya okay waayahay sanadkii markaa walaalayaal sideed boqol iyo koob iyo lixdankii milaadiga ayaa waxa dhacday ninkii markaa dawladdii cabaasiyiinta khaliifkii ka talinayay ayaa la dilay subxaan allah khaliifkii cabaasiyiinta ka talinaya baa la dilay waxaana dilay waxaa la yidhi niman turki ah niman turkiya baa dilay baa la yidhiyo dowladda cabaasiyiintu maadaama ay awood badan ay yeelatay waxay iska ilaalin jirtay carabtu inay usoo dhawaato waayo carabtu waxay uga cabsanayeen in dowladooda ay kala wareegto sidaa awgeed niman a niman fara badan oo turki ah oo ka yimi marka waxa weeyaan bukhaara iyo dhulka maaragtay tajikistan iyo dhulkaa ka yimi turkmanistan waayo turkidu asalkoodu halkaasay deganaan jireen subxaan allah markii dambena dee dalkan turkiga loo yaqaano markii dambe way qabsadeen salaajaqadii waan ka warrami doonaa laakiin halkaasay ka yimaadeen oo dowladda cabaasiyiinta ka keensatay dee dabcan muslimiin bay ahaayeen laakiin awood badan bay waxay ku yeesheen dowladdii cabaasiyiinta awood badan bay ku yeesheen ilaamaa iyo ay ka dileen markaa khaliifkii cabaasiyiinta ay dileen subxaan allah dowladdii markaa waxa weeyaan ay la wareegeen dabcan khaliifkii lagama takhallusin wuu joogay laakiin wuxuu ahaa suwar yacni mid iska meel iska taagan bu ah khaliif meel iska taaganaan awood lahayn waxaa awoodda lahayd nimankii dee markaa turkida ahaa ee loo dhiibay xilalka madaxtinimada iyo weliba khaasatan gaashaandhigga iyo hubka iyo waxaasoo dhan loo dhiibay ayaa markaa dalka ka telinaya markaa subxaan allah waayahay sanadku markuu mariyay laba boqol iyo afar iyo kontonkii hijiriyada ayaa waxaa dhacday ninka la yidhaahdo axmed ibnu tolon axmed ibnu tolon oo dowladdii cabaasiyiinta badho saab ugu ahaa dalka masar ayaa waxaas isoo dhex galay khilaaf ayaa soo dhex galay axmed ibnu doolonoo waali iyo badho saab uga ahaa cabaasiyiinta uga ahaa marka waxa weeyaan masar ayaa khilaaf uu soo dhex maray isaga iyo cabaasiyiintii marka oo khaliifkii xilligaa cabaasiyiinta haystay oo muctamid la dhihi jiray nin ay walaalo ahaayeen oo axmed muwathaq la dhihi jiray iyo marka axmed ibnu doolonka badho saabka ka ah masar ayaa colaad baa dhex martay colaad baa dhex martay marka dabadeedna axmed ibnu dooloon wuxuu la wareegay masar isagiibaa markaas ka sheegtay masar subxaan allah waayo dee waxa weeyaan colaad baa dhex martay dabcan muu wuxuu ku markuu sheekaynaya ama u khudbadaynayo wuxuu ku khudbadayn jiray magaca ismi lkhaliifa yani magacii khaliifka ayuu ku khudbadayn jiray yani oo magaca khaliifka ayuu ku hadli jiray hase ahaatee si yani rasmiya uma dhihi karina way ka godeen haddana yacni dee awood cabaasiyiintu kumay lahaynoo nimankaa ninkaa dooloonka ah baa markaa hayste axmed ibnu doolan la dhihi jiray kadibna axmed ibnu doolan wuxuu weerar ku qaaday dhulka sham haddee eeg dhulka sham ayuu weerar ku qaaday dabadeedna suuriya oo dimishaq ahayd iyo xalab iyo ximis iyo antakiya waa meel turkiga imika ku taalla weeyaan iyo sidoo kale subxaan allah magaaladii qudus intiiba axmed ibnu doolan ayaa la wareegay axmed ibnu dolon ayaa la wareegay dhulka masar iyo dhulka sham oo dhan markaa qudus yaa haya axmed ibnu dolon subxaan allah kadibna waxa dhacday axmed ibnu doloonkii wuu dhintay waxa uga dambeeyey wiilkiisii ayaa masar iyo shaamba ka talinaya la dhihi jiray markaa magaciisa khamar weyhi khamaar weyhi iyo cabaasiyiintiiba dagaal baa dhex maray dabadeedna dagaalkaa dhex maray waxaa ku guulaystay khamaar weyhi subxaan allah khamaar weyhi baa ku guulaystay kadibna waxaa dhintay khaliifkii cabaasiyiinta iyo ninkii ay ishayeen eh, axmed ibnu toloni la dhihi jiray axmed almuwathaqi khaliifka ay walaalo ahaayeen markaa dee mar haddii khaliifkii ay ishayeen uu dhintay iyo ninkii kale ay walaalo ahaayeenba ay dhinteen waxaa heshiis baa wuxuu dhex maray nimankii toloniyiinta ahaa ee khamaar weyhi uu hogaaminayey iyo markaa dowladdii cabaasiyiinta eh, walow ay dowla yani toloniyiintu ay awood badan ay ku leeyihiin masar iyo markaa waxa weeyaan dhulka sham haddana heshiis baa dhex maray oo doloniyiintii way soo direen marka wax weye lacagihii iyo waxyaalihii looga baahnaa way soo direen subxaan allah xilliyadaa markaa waxaa bilaabantay ama waxa soo ifbaxday firqo khariban yacni koox khariban subxaan allah kooxdaa khariban waxaa la dhihi jiray alqaramida waa qaraamidiyiinti qaraamidiyiintaasina waa koox shiicada ka mida oo waxa weeyaan eh, munxarifiina walciyaadu billahi rabb alcaalamiin qaraamadiyiintuna waxa weeyaan waa waxa kasoo farcameen oo waxa aasaasan in la idhahdo xamdaan ibnu qurmud xamdaan ibnu qurmud baa la dhihi jiray waana waxa weeyaan ismaaciliya weeyaan waa shiicada ismaaciliyada loo yaqaan shiicaduna eh, dabcan iyagu say sheegtaan shiicadu siday sheegato waxay dhahaan labiyo toban imaam ayaan leenahay labiyo toban imaam imaamka koowaad waxay dhahaan waxa weeyaan cali ibn abi aalib kadibna waxay dhaheen waxa ku xigay xasan ibn cali kadibna waxaa kusii xigay xusein ibna cali kadibna waxa ku xigay xusein wiilkii uu dhalay oo ahaa cali ibnu eh, cali ibn alxusein oo zayn alcaabidiin loo yaqaanay calina waxaa kusii xigay wiilkiisii uu dhalay oo maxamed albaqir la dhihi jiray maxamed albaqirna waxaa kusii xigay jacfar assaadiq dabcan dadkaasoo dhan waxa weeyaan waa culimmadii waaweyneed ee muslimiinta ayay ka mid ahayn may ahayn iyagu shiico laakiin shiicada sheegata dee isku dhajisa subxaan allah jacfar asaadiq raximahullah waxa dhacday markii isagu intuu noolaa wuxuu lahaa caruur badan marka wiil uu dhalay oo yani madax uu ahaaba waxa la dhihi jiray ismaaciil ibnu jacfar ibnu maxamed albaqir ibn ibnu cali ibn ibnu lxusein ibnu cali ibn abi taalib ayaa la dhihi jiray ismaaciilkaasi wuxuu ahaa ninkii ugu weynaa shiicadana agtooda had iyo jeeraale ninka weyn ayaa imaam noqda haddii dhowr carruura walaala ay jiraan ka weyn baa markaa waxa weeya subxana allah noqda dabadeedna waxa dhacday ismaaciilkii ninkii weynaa ayaa dhintay markaa markuu dhintay waxa ay shiicada itnaa cishariyada ee jacfariyada loo yaqaano iyagu ay baycada la galeen waa sida sheegteena muuse alkaadim muuse alkaadim oo ahaa wiil uu dhalay jacfar asaadiq marka shiicadu way qaybsantay qola waxay dhahdeen annaga muusalkaadii maayaan raacsiisanay qolo kalena waxay dhaheen waxaanu raacsiisannahay ismaaciil ibnu jacfar asaadiq ismaaciil wuu dhintay baynu nidhi laakiin iyagu waxay dhaheen kuwan ismaaciiliyada ahi waxa weeyaan ismaaciil muu dhimanin oo xaguu aaday cirkuu aada sidii nabi ciise isagana sare loo qaaday waxyaala saasoo khuraafaad ba iska jira walciyaadu billahi rabb alcaalamiin oo shiicadu ay iska rumaysantay marka kooxdaas ismaaciiliyada la ydhahdo halkaasay ka timi marka kooxda ismaaciiliyada la dhahdo waxaana ka farcamay kooxda ismaaciiliyada la dhahdo qolyaha la dhahdo qaraamidada qaraamidada oo iyagu munxarifiin ah oo diinta ilaahay ka xarifmay walciyaadu billah iyo kuwa la dhaho faadimiyiinti faadimiyiintii oo iyagu sheegan jiray in ay ku abtirsadaan faatima bintu eh, moxamed yacni inantii nebigu dhale faatima ahayd kumanay abtirsan jirin sida xaqiiqada ah ee way sheegan jireen oo dee waxa weeyaan dhashii nebigaan ahay imisaa wax lagu cunay dhashii nebigaan ahay subxaan allah ilaa iyo soomaalida hadda wax ku cunta marka subxaan allah dhashii nebigaan ahay iyo ahlulbeytkii imisay ku cuni jireen marka marka kuwan faatimiyiintuna iyaguna ku shaqaysan jireen markaa dhashii nebiga subxaan allah kulli xaal qaraamidadaa markaas halkaa ka timi oo ka mida ismaaciiliyada shiicada ah ayaa waxay la wareegeen yacni jasiirada carbeed meel kamida gobol ka mida waa gobolkan iminka uu ku yaalo dalka loo yaqaano baxrain gobolka loo yaqaano baxrain ilaa iyo hadda shiica baxrain way ku nooshay soo ma ujeedid ilaa iyo hadda shiico way ku nool yihiin baxrain waa kuwa mar walba falqalalada ka wada dalka baxrain calaa kulli xaal markaa meeshaa waddanka baxrain ayay qabsadeen waxayna cadaawad weyn u qaadeen cabaasiyiintii cabaasiyiintu dabcan ha iska ahaada niman markaa waxa weeyaan adduunyada ku xilligaa waxa wey adduunyada ku mashquule haddana waxayn dad muslimiin oo sunniyiin ah ayay ahaayeen subxaan allah kuwaas ayaa markaa waxa weeyaan cadaawad badan u qaaday markaa dowladdii cabaasiyiintay soo weerari jireen ilama ayaa ay qabsadeen najdi subxaan allah sacuudiga gobol weyn oo ka mid a ah ay ka qabsadeen subxaan allah sidoo kale qaraamidadii waxay weerar ku qaadeen dhulka sham ayay ku qaadeen weerar marka subxaan allah sanadku markuu maraya laba boqol iyo sideed sagaashankii hijriyada eh, ayaa waxa dhacday faatimiyiintii qolyo la dhaho faatimiyiintu iyaguna kuwanu sheegayna dee eh, shiicada ismaaciiliyada ka mid ahayd ayaa iyaguna ka soo ifbaxay maqrib alcarabi yacni galbeedka carabta waa africa weeyaan waa maqrib iyo jaza'ir iyo aagga dhulkaasay kasoo ifbaxeen faatimiyiintu markii ugu horreysay waana kuwo faatimiyiin oo wax wey munxarifiin oo shiica weeyaan shiicada ismaaciiliyada loo yaqaano Eh, waxayna sheegan jireen baynu nidhi inay ku abtirsadaan nasab ahaan ama dhalasho ahaan faatimata zahra faatima bintu rasuulillah sida xaqiiqada ahna faatime kumay abtirsan jirina way ku shaqaysan jireen ama sheegasho ayay ahayd sida eeraaniyiinta iminka shiicaduba ay gu shaqaysato eh, cimaamada madow ku kastoo cimaamad madow xidha cimaamati sawda wuxuu sheegtaa maxay inuu yahay dhashii nabi maxamed iyo inuu kasoo farcamay caliy ibn abi taalib ibn xasan iyo xusein <laughs> subxaan allah ahlulbeytkii baanu nahay bay ku leeyihin subxaan allah intooda badanna ma aha waa iska been iyo mala awaal ay akrinayaan calaa kulli xaal faatimiyiintu iyagu markaa waxa weeyaan ay magacaasay sheegteen in faatima ay ku abtirsadaan hase haatee taarikh yahanada muslimiinta ahlusunna waxay ugu magac dareen cubaydiyiin magacaa lama siinin oo waxa weeyaan faatimata zahra magaceedii kamay kharaabinine magaca waxa loo yaqaanaa cubeydiyiinta markaas subxaan allah iyagu waxay sheegteen baynu insha allahu tacaala faatimiyiin baa dee iyaguna ay la baxay marka calaa kulli xaal arrintii markaa way sii xumaatay caalamkii islaamka mar haddii shiicadii ay soo ifbaxday meelo badan ay qabsatay waxaa masar ka soo ifbaxay nin la yidhaahdo marka waxa weya maxamed alikhshidi maxamed alikhshidigani wuxuu ahaa yani ciraaqiyiintii yani dowladdii ciraaq fadhiday oo ahayd marka waxa weeyaan cabaasiyiintii ayaa waxay u magacaabeen maxamed allikhshiidi nin dhallinyaraa buu ahaaye inuu badhasaabuu ka noqdo dalka masar waxaynu nidi sidoo kale maqrib alcarabi yacni waddanka afrikana halkaa faatimiyiintii baa joogtay dabadeedna faatimiyiintii iyo dowladdii maaragtay cabaasiyiinta ayaa ninkii masar waaliga ka ahaa ayaa labadooduba mid walba fariimay usoo direen subxaan allah faatimiyiintii markaa shiicad ahayd waxay dhaheen annagana soo raac kuwan kalena dee iyagaba magacaabay markuu arrimahaasoo dhan isla egeega u qiimeeyey isagiibaa masar sideeda u goostay wuxuu dhahay anaa madax ka ah meesha labadii ninba uu ka goostay marka masar sidee buu ku qaatay subxaan allah waa ninkii masar markaa haystay subxaan allah markaa iyagana waxaa loo bixiyay ikhshiidiyiin waayo maxamed al ikhshiidi baa la dhihi jiray subxaan allah sidoo kale wuxuu qabsaday ikhshiidigaasi magaaladii qudus ayuu qabsaday iyo eh, dhulka sham meelahaasoo dhan buu qabsaday uu tawasucaad buu sameeyey markaa intaa kadib haddana shiicadii ayaa markaa awood badan ku yeelatay caalamka islaamka shiicadaasi markaa waxay qabsadeen meelo fara badan waa dhowr shiico kala duduwan baa soo baxday xilligaa shiicadii faatumiyiinta oo dhulkaas maqrib alcarabi oo dhan haysatay buwayhiyiin kuwa ah oo shiica ah oo dhulka faris bay kasoo baxday eeran waa shiicada markii way eeran markii hore waxay ahayd dad muslimiin oo sunniyiina bay ahaayeen muslimiin suniyiina ayay ahaayeen xilliyadaas ayay bilaabantay in yacni dadkii muslimiinta ee suniyiinta ah ay ku dhex faafto buweyhiyiintaasi ama shiicadaasi markaa subxaan allah dabadeedna ninkii maxamed alikhshiidi ee masar haystay iyo dhulka shaam haystay wuu dhintay kadibna wuxuu ka dhintay baa la yidhi wiil yar oo afar iyo toban jir ah ayuu ka dhintay afar iyo toban sanadood marka ilmaha yar waxba muu maamuli karaynin kolkaa waxaa xilkii la wareegay nin la dhihi jiray kaafuur oo nin xabashiyo madow ahaa addoonna u ahaan jiray kadibna laga yaabay inuu xoroobay oo kaafuur la dhaho waa nin madow markaa masar yaa qabsaday kaafuur baa qabsaday nin madow ayaa qabsaday dhulkii subxaan allah sanadku markuu marayay saddex boqol iyo sagaal iyo kontonkii ayaa ninkii kaafuur ahaa iyo faatimiyiintii dee maqrib alcarabi joogtay ayaa weerar ayaa dhex maray way dagaalameen shiicada oo faatimiyiinta waxaa hogaaminay jawhari saqaliyi ninka loo yaqaano hogaamiyahoodii jawhari suqaliy waa laga adkaaday xaakimkii joogay masar masar yaa la wareegay markaa shiicadii faatimiyiinta la wareegtay baleekanta shiicadii faatimiyiinta ayaa la wareegtay xilligan subxaan allah dadka masar degena waxayn dad muslimiin oo sunniyiina sunniyiintii dadkii shacabka waa dad muslimiin oo sunniyiina way kaceen iyaguna kacdoon bay sameeyeen marka dee may rabeen ummad xarifan oo shiico ah inay xukunto markaa kuwii shiicadahaba waxay u ballan qaadeen dadkii shacabkii kacay waxay dhaheen diintiina wax weeyaan iyo masaajidiinna iyo cibaadooyinkiina waxaasoo dhan waan idin ammaan gelinaynaa farahana lama soo gelino xukunkiina idinku isxukuma maxkamadihiina wixiinoo dhan subxaan allah laakiin iyagu dusha sare un baanu fadhiyaynaa bay dhaheen dabcan markay sidaa sheegteen way iska kala degtay markaa kacdoonkii shacabka masar ay kaceen marka ama ay diideen shiicada marka kadibna haddana faatimiyiintii weerar bay qaadeen oo sham bay soo qabsadeen sham ayay qabsadeen shamna markaa waxa weeyaan dee dowladdii ikshidiyiinta ayaa ka talinaysay haddana way ka qabsadeen sham waa suuriya iyo qudus iyo aagaas oo dhan ayay qabsadeen haddana faatimiyiintii way ballaaratay waxay qabsadeen xijaas makiya magaalada madiine ayay shiicada qabsatay subxaan allah subxaan allah laa ilaha illa allah marka halkay haysatay maqrib alcarabi markii hore way haysatay oo maqrib iyo jazaair iyo dhulkaas oo dhan africa Eh, waxa weeyaan waqooyiga africa inta badan way haysatay sidoo kalena masarna way qabsatay shamna way qabsatay xijaas oo iyo madiinana ahayna shiicadii baa qabsatay subxaan allah ilaa iyo xataa markaa yaman ayaa waxay iyaduna u hogaansatay dowladdii shiicada ee faadimiyiinta marka waayahay eeg marka muslimiintii way kala tafaraaruqday waxaa madax u noqday dad munxarifiina yacni dad munxarifiina oo waxa weeyaan caqiide saxa aan haysanin waa kow ta labaad kun nin ka mida markaa xukaamtii iska soo dhexdhexlaysay faatimiyiinta oo xaakim la dhihi jiray xaakim billah la dhihi jiray oo isaguna la dhahdo majnuun nin majnuuna buu ahaayo wax ka kasii yihiin oo waalan subxaan allah oo waxaa la leeyahay subxaan allah waxyaalihii la yaabka lahay ninkan lagu xasuusta waxaa kamida inuu dadkao dhan uu ka mamnuucayn ee maalinta shaqeeyaan oo xillimaanu shaqaynayna habeenkii habeenkii bay dadku shaqada gelayaan maalin oo dhan way hurdayaan marka <laughs> laa cawla walaa quwat kaasaa markaa meeshii qabsaday subxaan allah deetana wuxuu dumiyey kaniisat alqayaama kaniisadii qiyaamada ee yahuud ay nasaaranadu ay ku lahayd magaalada qudus ay ku lahayd arrintaasoo iyaduna keentay in ay nasraanadii reer yurubta ahaana ay buunbuuniyaan oo ay dhahaan muqadasaadkeennii ayaa iminkaan waxa weeyaan eh, lagu xadgudbay waana kullu haada waxaasoo dhan waxa weeyaan waa waxyaalihii sababay in ay xuruubu saliibiya dagaalkii saliibinimada ama crusides waxaa loo yaqaan inuu dhaco muslimiintiiyo kala tafaraaruqsan dad munxarifiin oo caqiide qaldan haysta oo hay ayaa madax u ah subxaan allah niman waxa weeyaan eh, aan karti lahayn oo dalkii madax u ah kullu haada maxay keentay in ay reer yurubkii mar dambe markii ugu horreysay yacni inay muslimiinta damaaci uu ka galo ay soo weeraraan iyagoo markii hore ahaa maxay rabsh yacni dad waxba yaba ah, cawaan bay ahaayeen banaanka ku nool iyo dibadaha subxaan allah oo islaamka ayaa dunidao dhan haystay oo ay u arkayeen subxaan allah kaalay arag loo arkaayay islaamka marka laakiin subxaan allah subxaanahu muqayir ilaxwaal ilaaha xaaladaha kala gedgediya bal hadda eeg markay muslimiintu kharaabeen oo waxa weya caqiidadoodii saxdahaa ay ka laabteen ilaahay wuxuu ku saliday maxay dad nooc kale ah waa la ku saliday iyo muqadasaadkoodii oo laga qaadanayo aynu dhegaysana marka sanadku markuu afar boqol iyo shan iyo afartankii hijriyada ayaa sidoo kale waxaa dhulka yurub ka dhacday diintii kiristaankaba laba dhambal kala noqotay ilaa d xaggan sidoo kale yurubtina way jajabtay iyada laftigeedii laba dhambaloo waaweyn bay u kala jabeen waxay u kala jabeen qolyo la ydhahdo orthodox iyo qolyo la dhaha maxay catholic ama catholic la dhahdo catalaanka weeyaan ortodhagosku waxaa haystay romaankii bisantiniyiinta ahaa bisantiniyiintii muslimiinta soo xigtay halka kuwii roome ka talinayana ay noqdeen maxay catholic iminka aynu joogno matalan ethoobiya diinta ay haysato kiristaanka ah waa ortodhogos weeyaan waa ortodhogos waxa weeyaan subxaana allah spain iyo ireland iyo wadamadaas iyaguna waxay weeyaan catholic bay yihiin sidoo kale dee mar kale way diinta kristanku way kala jabtay oo qaab weyn bay u kala jabto protestant iyo catholic bay hadana u kala jabtay waan ka warrami doonaa insha allah waayahay sanadkii markaa afar boqol iyo sideed iyo afartankii hijiriyada ayaa waxaa dhacday dowladdii andalus ka talinaysay ee muslimiinta ahaa xadaaradda la yaabka lahayd ayaa markaana iyaduna kala jajabtay hadda waa waddankii dhammaayee muslimiinta andalus uu jajabay uu burburay ilaama iyo tuulo yaro kasta ama magaalo yaro kastaba ay dowlad keligeed madax bannaan oo madaxweyne ay yeelatay andalus oo keliya ayaa laba iyo labaatan dowladood noqotay bal hadda eeg andalus oo keliya ayaa laba iyo labaatan dowladood noqotay sidii caalamkii muslimiintu u burburay eeg waa un absolutely iminka haddaad aragtid waa saas oo kale subxaan allah iminka dabcan eh, way naga sii darnaayeen xilligaa way naga sii darnaayeen siday u jajabsanaayeen iyo sida u tafaraaruqsanaayeen laakiin absolutely waxay isku mid yihiin sida soomaalidu iminka ay u tafaraaruqday ee tuulo yaroo kastaaba markaa waxa weeyaan ay goonideeda calan ay u leedahay ama dowladda ay u leedahay saasoo kale maaragtay caalamka islaamku u burbursan yahay xilligaana saas kale u burbursanayeen markaa markuu arkay ninkii xaakimka ka ahaa qishtaal iyo lyon lyon waa franskay ku taa waa un spain spain qayb spain ka mid a ah iyo qeyb waxa weeyaan france-ka ku taalla ninkii xukumayey oo la dhahdo alfonso ama fernando la dhihi jiray fernando ayaa la dhihi jiray kan wuxuu damaacay uu ka galay in uu andalusiyiintan ama dadkan meesha ka talinaya ishaysta waana wada rag ilmaadeer wada dhashay weeyaan waa wada rag ilmaadeer wada dhashay laakiin waxaa la isku qabtay maxay anaa tuuladan qaadanaya inaa tanatan qaadanaya tan ka xukumaya subxaan allah muslimiintii dacf iyo tamaryari ayaa hunguri weynaantoodu ay u sababtay marka kiibaa waxa uu damacay isaguna inuu weerar u ku qaado oo uu marka waxa weeyaan uu qabsado andalus markaa uu qabsado xilliyadaas tafaraaruqu andalus buu ka jiray caalamka islaamka iyo jasiiradda carabeed ama bariga dhexeena iyadana tafaraaruqa weyn baa ka jiray dad munxarifiinana way haysteen hase ahaatee salaajiqadii turkida oo iyaguna muslimiin sunniyiina ahaa ayaa ayagu xilligaa waxay bilaabeen awooddoodii weyneed waa waa waxaan dhihi karaynaa waa markii ay qabsadeen dowladda turkiga ay qabsadeen dowladdan turkiga marka oo ay romaankii bisantiniyiintu ay haysteen marka waxaa dhacday salaajiqadii ayaa waxay weerar ay ku qaadeen meesha loo yaqaana aasiya suqura aasiyada yar aasiyada yarna waa waddankan iminka loo yaqaano turkiga waa waddanka iminka loo yaqaano turkiga dabcan weerarka markay qaadeen waxaa hogaaminayeen dagaal la yaab baa dhacay subxaan allah oo dhex maray dowladdii roomaanka ahayd ee byzantiniyiinta iyo muslimiintii markaa turkida ahaa salaajaqadiiba ayaa dhex martay nin waxaa hogaaminaya alb arsalan alb arsalan ninka la dhahdo nin caana weeyaan imberatoriyaddii wuu ku leefay romaanka ahayd wuu ku leefay wuu jebiyey markaa ninkii la dhihi jiro romans romansigii afraad waa ku leefay wuu ka badiyey wuu ka awood batay dabadeedna dhulkao dhan turkiga intiisa badan oo dhan waxaa qabsaday nimanka imika turkida loo yaqaano ayaa qabsaday salaajiqadii iyaga laftigoodu tawasucaad bay galeen dhulkii sham ayay qabsadeen waxaa haysatay dhulka sham faatimiyiintii baa niri shiicada ahayd iminka suniyiintii awood yeelatay waxay soo qabsadeen dhulka sham magaalada qudusna waxay gacantooda soo gashay salaajiqadii subxaan allah oo markaa awoodna lahaa waxa weeyaan diinteeduna iyo caqiidadooduna ay saxsanayn sanadkii afar boqol iyo toddobiyo toddobaatankii ayaa waa hijriyada ayaa waxa weeyaan yurub ayaa waxa ka dhacday yurubta katoliga haysata ama diinta katholiga haysata ayaa waxaa soo baxay xilliga bob boobku waa baadarigoodii nin baadariya oo halisa oo taarikh ku leh dabcan kiristaanka agtooda waa boobka loo yaqaanay garogori garogorigaasi nin khatara buu ahaa nin jarmalana wuu ahaa asalkiisu wuxuuna lahaa awood la yaab leh ayuu ku yeeshay yurubta subxaan allah iyo sumcad la yaab leh ilamaa iyo awooddiisu ay gaadhay in waxa weeyaan ragga maaragtay xukaamta yurub ka taliso oo dhan ay ka cabsadaan ilaa waxaa la sheegayaa xataa tusaale haddaynu soo qaadano matalan siday uga cabsan jireen waxaa la yidhi wuxuu bixin jiray ninkan gregory kaadhka jannada iyo kaadhka naartuu bixin jiray <laughs> walciyaadu billah haddaad kasoo horjeesatid kaadhka naartu kuu taagaya soomadaalka kubadda marka la ciyaarayo kaadhkii guduudna ama casaabaa loo taagay ciyaarta ka bax subxaan allah ama kaadhka huruudda waa dignin iminka ninkan wuxuu kaadhku hadduu kugu tuuro waxa weeyaan jannadii mamnuuc xirmaan ayuu ku leeyahy jannadii waa lagaa xarimay awoodda iyo baawarkaas ayay lahaayeen boobabku xilliga walciyaadu bilaahi rabbi alcaalamiin marka mid ka mid a ah xukaamtii baa ku dhaga adkaaday kaadhkiibuu u jaray wuxuu ihi xaaraan bay kaa tahay jannadu geliba maysid <laughs> laa xawla walaa quwata ila billah ninkiibaa soo cararay xaakimka aha uu soo orday lugihiisa ayuu dul istaagay luguhu ka dhunkaday ilamaa iyo uu markaa waxa weya lugihiisa uu dhunkaday mooyaane kaadhkii jannada looma soo celin marka eeg siay diintooda ugu cayaaraya say dooraan bay ka yeeleen marka waa ilaa iyo yani kristaanku ilaa beri dhaweed ilaa iyo hadda waxa way iyaga kaadhka jannada isu hayo iyo kaadhka naarta billahi rabbilcaalamiin ilaahay baynu ka magan galan marka ninkaas eeg bawer la yaab la buu yeeshay marka markaa wuxuu bilaabay dhiirigelin reer yurubtii wuxuu u yeedhay kuwa cawaan ahaa iyo inta badan ku noolaa scandinavianka oo reer baadiyihii scandinavianka ku noolaa waxaasoo dhan buu soo ururiyey subxaan allah wuxuu doonayaa inuu dagaal uu ku qaado dagaal saliibinimo ama crusider inuu ku qaado caalamka islaamka marka caalamka islaamka uu ku qaado hase ahaatee intuu waxaa diyaarinaya ayuu dhintay gregory gregory ayaa dhintay marka subxaan allah gregory markuu dhintay waxa uga dambeeyay nin isla sidiisii oo kale nin adag ah xamaas xamaasad diineed ay hayso iyo kiristaannima ay hayso waali sida maaragtay subxaan allah qaar badan oo iminka masiixiyiin oo yurubta jooga xamaasad diiniyeed ay hayso oo muslimka nacab nacayb badan islaamka u hay saas oo kale ayay ahaayeen marka ninkii labaad ee uga dambeeyey baadariga wuxuu ahaa ninkii la dhihi jiray orban orbankii labaad orbaankii labaad ayaa m isna xamaasad buu la soo baxay subxaan allah la yaab leh ninkaasi isna waxa weeyaan wuxuu ku dhiirigeliyay reer yurubtii in ay caalamka islaamka weerari ku qaadaan oo wax ay ugu yeedhan ay dhaheen aanu dib u soo ceshano magaalada qudus aynu dib usoo ceshana maxay magaalada qudus ay sheegeen markaa subxaan allah xilligaas markaa waxaa dhacday spain oo ama al andalus ayaa iyadana waxaa ka socday dhacdooyin la yaab leh alfonsihii lixaad ayaa weerar ku soo qaaday andalusiyiintii muslimiinta ahayd deetana wuu ka adkaaday magaaladii dulaydila ayaa la qabsaday subxaan allah arrintaasa waxay ku noqotay fajiciso caalamkii islaamka ahayd gaaladii kiristaankaana markii ugu horreysay ay ka guulaystaan muslin ayay noqotay guushoodii ugu horreysay muslim ka guulaystaan dunidiiba way isqabsatee marka leanna waxay u arkayeen iyagu muslimku ma jabo weligiiba ma jabo eeg soo fiiri ilaa iyo nebiga laga soo bilaabay sala allahu alayhi waalihi wasalam islaamku dowla nebiga dowladdiisii markuu aasaasay islaamku saru u kacay kor kor kor dowladdii khulafada dowladdii markaa umawiyiinta dowladdii cambaasiyiinta kullu haadaa islaamku kor kor kor kor kor kor buu u kacayay subxaan allah weligood dagaal waxa weeya lagama badinin ilaa iyo markaas andalus markii ay muslimiintu khudlaan ay ku sameeyeen khudlaan toos yacni ay waxba u gargaari waayeen ayaguna kuwii andalusiyiinta ahna iyaguna wax iska dhicin kari waayeen oo waxa weeyaan ay adduunye ku mashquuleen subxaan allah ayaa markaas oo ay kala jajabeen oo intaasoo dowladad ay noqdeen baa maalinba dowlad la cunay maalinba dowlad la qaniinay maalinba dowlad la cunay markaa ilaa maayo markii ugu dambeysay sida markaa inoo soo socota andalusiyiintii oo dhan laga masaxay lagana saaray khadka spain oo dhan marka nimankii ay qabsadeen marka kadibna arrintaasi waxay keentay inuu reer yurubku awood uu yeesho waa ilaa iyo haddana waa meeshii awoodda ku leeyihin andalus baa ugu horreysay meesha awoodda ku yeesheen reer yurubtu andalus markay qabsadeen ayaa ugu horreysa markay reer yurubtu awoodina inagu yeesheen wa kulla haadaa waxaasoo dhan waxaa sababay tafaraaruqa muslimiinta sababay marka subxaan allah caalamkii masiixiyiintiiyo nasraanadu markaa way qayliyeen way qayliyeen dee niman awood awood yeeshay bay markaa noqdeen subxaan allah kadibna waxa weeyaan wuxuu isugu yeedhay orbaankii labaad wuxuu isugu yeedhay shir buu isugu yeedhay magaalada clemont ee dalka faransiiska shir buu isugu yeedhay dadkii oo dhan buu isugu yeedhay weliba khaasatan maaragtay dadkii reer baadiyaha ahaa oo waxay cunaan baan haysanin eh, oo ragga ahaa ayuu u yeedhay wuxuu dhahay caalamka islaamka oo waxa weeyaan subxaan allah dad hani ah xoololeh xadaarad leh ayaad ku duulaysaa dabcan eh, dowladduna way ku qaabilaysaa cuntadaadiyo intaas uu soo raacay dadkii o dhan buu ku dhiirigeliyay dagaal ka dhana markaa muslimiinta subxaan allah weerarkoodii ugu horreeyey waxay ku qabsadeen magaalo la dhaho siqiliya dabadeedna damaashaad iyo farxado ayaa yurub markaa laga dhigay markaa subxaan allah muslimiintii goobtii ugu horreeyey lagu jabiyo ayay ahayd markaa kadibna halkaa waxaa ka bilaabantay xuruub asaliibiya dagaalkii markaa saliibiyiinta ayaa ka bilaabantay ee ay ku rabeen inay qabsadaan marka wax weeyaan ay ku rabeen marka inay qabsadaan dowladda markaa ama magaalada qudus ay markaa qabsadeen waayo fikirkoodu iyagu waa cadi eh, nasraanadu waxay rabeen magaalada qudus subxaan allah yahuuddu waxay rabtaa magaalada qudus islaamkuna wuxuu rabaa magaalada qudus marka sidee loo kala awood badanaya dee ninkii waxa weya xeelad iyo farsamo leh ayaa badsanaya markaa ninkii xeelad iyo farsamo leh ee markaa waxa weya sababta la yimaada ayaa markaa awoodda yeelanaya subxaan allah insha allahu tacaala halkaasaynu berri ka qaadi doonaa xuruubu saliibiya dagaalkii saliibiyiintu markii uu bilaabmay iyo sidii marka ay u qabsadeen baytilmaqdeska iyo kadib sidii looga soo dhiciyey baytilmaqdeska inagoo ka baran doona halkaa insha allahu tacaala cilmi fara badan iyo aqoon fara badan sida markaa loo xorayn karo baytilmaqdeska iyo masjid al aqsa masaajidka qudus insha allahu tacaala markaa maanta aynu intaa kusoo koobno baaraka allahu lakum wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum wraxmat llahi tacaala wbarakaatu